رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dembaysay qisadii cajaa'ibta badneyd ee israha iyo micraajka ee rasuulka inta la isreeyey kadib haddana micraaj lagu sameeyey wuxuu aaday dhanka eh, mala'da sare samaawaadka loo furay sidratuulmuntahaa buu dhaafay rabbi ayuu qaabilay salaad baa loo soo dhiibay waa uu soo noqdo way inkireen mucjisooyin adag bay markaa noqotay cardu alislaami islaamka bandhiggiisii ayuu baab u yahay ama laga gelayaa darsigeenna cala alqabaa'ili qabiilooyinka uu islaamka u bandhigay iyo walafraadi shakhsiyaal afraad dad keli keli ah iyo qabiilooyin oo rasuulku islaamka u bandhigay kaana waxaa ahaa ama ay ahayd min da'bi rasuulillaahi rasuulka caadadiisa sala allahu calayhi wasalam mundu amarahu allaahu laga soo bilaabo wakhtigii ilaahay uu amray biljahri inuu la dhawaaqou la jahro uu muujiyo bidacwati dacwada annahu asagu kaana wuxuu ahaa yakhruju mid u soo baxa fii mowsimi alxaji mawsimka xajka ah ayuu soo bixi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam mawsimka xajka mid u soo baxa ayuu ahaa iyo wa ayaami aswaaqi alcarabi maalmaha suuqooyinka carabta ay markaa isugu yimaadaan aswaaqda iyo suuqooyin ayay samayn jireenoo suuq joogto ah aan markaa ahayn sida loo jooga suuq baa la abaabulayaa waa laysku imaanayaa dhowr maalmood ama dhowr waqti baa la joogaa kadibna waa laga guurayaa suuqyadaasna rasuulku waa u soo bixi jiray wa ayaami aswaaqi alcarabi iyo maalmaha suuqyalka carabta ah ilaa manaasili alqabaa'ili qabiilooyinka meelaha ay degan yihiin buu u soo bixi jiray fayadacuuhum wuxuu ugu yeeri jiray ila alislaami islaamnimada wa ashharu aswaaqu alcarabi suuqyaalka carabta kuwa ugu caansanaa fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga ah wa aqrabuhaa ugu dhowaasho badnaa oo wa aqrabuhaa ugu dhowaasho badnaa ilaa makkata makana alaaatun saddex bay ahaayeen saddex suuq ayaa markaa ugu dhowaa xilliga jaahiliga uguna caansanaa cukaad suuqa cukaad la yidhaahdo wa majana suuqa majana iyo wadulmajaaz saddexdaa suuq waa cukaadun cukaad qaryatun qaryo ayay ahayd degmo ama tuulo bayna nakhla wa taa'if u dhaxaysa meel nakhlo lagu magacaabo iyo taa'if ayay markaa u dhaxayn jirtay kaanuu waxay ahaayeen carabtu yuqiimuuna kuwa magaada bihaa meeshaa cukaad bihaa assuuqa yuqiimuuna kuwa ku ooga biha meeshaa assuuqa suuq waxay ku oogi jireen min awali shahr dilqacda bisha dilqacda lagu magacaabo kowdeeda ilaa cishiriina minhu ilaa toban ka mid ah uma intaa ka bacdi yantaqiluuna minha way ka soo guuri jireen oo waxay u soo wareegi jireen ilaa majanna suuqa majano lagu magacaabo fayuqiimuuna bihaa way nagaan jireen meesha oo waxay ku oogi jireen assuuq ilaa nihaaya ilaa ay ka dhammaato shahri dilqacda bisha dilqacda labaatan bay halkaa ku soo qaateen tobanna halkan bay markaa joogi jireen oo tobanna meeshaan ayay markaa ku dhammaysanayeen wahiya meesha majanana mowdicun waa mowdic iyo meel oo fii waadi mari dahraan waadi lagu magacaabo mari dahraan asfala makka ee maka hoosteeda ku taala meeshaasuu ku yiilay asagana wa amaa bilmajaaz suuqa bilmajaas lagu magacaabo fahwa asaguna khalfa jabal carafa jabal carafa gadaashiisuu ku yiilay ay khalfa jabal raxma meesha jabaluraxmu dadku ay dhahaan waa jabal carafe gadaashiisuu ku yiilay wa kaanuu waxay ahaayeen yuqiimuuna kuwa ku nagaada hunaaka meesha assuuqa suuqay ka oogi jireen min awali dilxij ilaa laga bilaabo bisha dilxaj kowdeeda bilowgeeda ila athaamin minhu ilaa sideed ka mid ah ilaa sideed oo yoomu tarwiye ah uma yatafaraquuna kadibna waxay aadi jireen oo ay u faaruqi jireen liadaa'i manaasiki alxaji inay gutaan manaasigtii camaalaha xajka wa miman ataahum wa miman ataahum dadka waxaa ka mid ahaa wa miman ataahum dadkii uu u tegay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa oo wadacaahum uu ugu yeeray ila alislaami islaamnimada oo wacarada calayhim uu u bandhigay dushooda nafsahu nafsadiisa inay xataa ay qaataan oo ay u gargaaraan naftiisa xataa wuu u bandhigaayey bacdamaa reer maka ay diideen sababtuu ugu bandhigaa naftiisa maxay tahay liyuuhu liyu'wuuhu inay soo dumaan wayansuruuhu ay u gargaaraan dadka uu u bandhigay naftiisa islaamkana uu ugu yeeray waxaa ka mid ahaa banu caamir bin sacsacata qabiilka lagu magacaabo iyo wa banuu maxaarib bin khasafa wa banuu faraaz iyo wa ghasaan iyo wa mura wa banuu xaniifa wa banuu sulaym wa banu cabs wa banuu nadr wa banulbakaa iyo wa kinda reer kinda wa kalbin baa ka mid ahaa qabiilka lagu magacaabo iyo wa banulxaarif ibni kacab wa cidra iyo walxadaarama falam yastajib lahu mana aysan ajiibin ma aysan maqlin rasuulka minhum xaggooda axadun axad maqlay oo ajiibayna ma jirin hadalkiisa diibna way ka simaayeen walaakin ikhtalafuu laakiin waxay ku kala duwanaayeen oo isku khilaafsanaayeen fii asaaliibi ruduudihim radidta ay soo radiyeen habkii ay u soo radiyeen asaaliibteeda iyo waddaday u mareen ayaa kala duwanaa laakiin xagga didmada way ka sinnaayeen fa minhum waxaa ka mid ahaa man cid oo radda calayhi nebiga soo celisay oo u jawaabtay raddan jamiilan radin wanaagsan annagu kuma qaabili karno annaga waa iska yarnahay dad waxaa jiray asluub fiican iyo ruduud wanaagsan nebiga ku radiyey wa minhum man baa ka mid ahaa ishtarada u shardiyey linafsihi nafsadiisa an takuuna lahu inay u ahaato alri'aasatu madaxtinimada bacday asaga gadaashiisa qolaa waxay dhaheen waa yahay waa ku aqbalnay waa ku rumaynaynaa waa ku kaxaysanaynaa waa ku difaacaynaa balse haddii la guulaysto adi gadaashaa anaga madaxtinimada aan qabsano meeshaan madaxtinimo layskuma sheegayninine waxaa laysku sheegaayey qofka rumey inuu janno heli doono qolana saasay ahaayeen wa minhum man baa ka mid ahaa qaala yidhi usratuka qoyskaaga iyo wa cashiiratuka dadkaad ka dhalatay ayaa aclamu bika kaa kugu cilmi badan bacdamaa dadkaagii ay ku duuba yihiin ayagaa ku yaqaana oo markaa ku og bacdamaa ay ku diideen meelaan ku geynayna ma laha qolana saasay markaa dhahayeen xayu meel lam yattabicuuka ay ku raacin ay ku raaci waayeen dadkii aad ka dhalatay hadday ku diideen see ku raacaynaa annaga wa minhum man baa ka mid ahaa radda calayhi rasuulka jawaaboo u celiyey raddan qabiixan raddin qabiix ah oo xun si fool xun dad ay u diiday ayaa markaa jiray wa kaanuu waxay ahaayeen banuu xaniifa reer banuu xaniifana rahdun kooxdii musaylamo waayee musaylama alkadaab aqbaxahum rabban kuwii ugu jawaab xumaabay ahaayeen intii jawaab bixisa oo nebiga hadalka ku celisee ku radisa dadka ugu radin xun ayay markaa ahaayeen almu'minuuna mu'miniintii oo min hayri ahli makka reer makaan ahayn dad waxaa jira mu'miniin ah oo rumeeyey reer makana aan ahayn waqadara allaahu ilaahay wuxuu qadaray an yu'mina inay rumeeyaan rijaalu rag oo min hayri ahli maka reer maka aan ahayn fii zamanin zamankii inay rumeeyaan alladii zamankaasoo kaanad ay ahayd addacwatu dacwadu tamuru fiihi mid maraysa mid tamuru mid socota fiihi wakhtigaa dhexdiisa biascabi maraaxiliha maraaxilaha ay soo martay midda ugu sacabsan oo ugu dhibaatada badan fii makata maka gudaheeda wakhtigii reer maka ay dacwadu ka socotay xilligii ugu ascabsanayd oo ugu dhibka badnayd ayay ahayd dad soo rumeeyey fakaanuu waxay ahaayeen raggaana ka jadwati amalin yididiilo dhuxusheeda adaa'ad iftiintay fii dulaami ilya'si quusasho mugdigeeda ayay ka dhex aftiintay macnaa dhuxul dab ah oo jamra ah oo iftiintay amal macnaha ka jadwati amalin yadidiilo dhuxusheeda ama jadwadeeda waa qoray dab lehe adaacad ku dhex iftiintay fii dulaami lya'si quusasho mugdi ah ama mugdi quusashadii dhexdii fa minhum waxaa ka mid ahaa dadka dadkaasi waxaa ka mid ahaa kow suwayd bin saamid ninka lagu magacaabo kaana wuxuu ahaa suwayd shaaciran abwaan gabayaal labiiban caqli badan oo min sukaani yafriba reer madiina dadka deggan ka mid ah yafrib waa magac hore oy madiine lahayd yusamaa waxaa lagu magacaabi jiray bilkaamil kaamil bay dadku dhihi jireen lisharafihi sharaftiisii wa shicrihi shicirkiisa dartii yaa lagu ammaani jiray oo kaamil lagu dhihi jiray cataa wuu yimid suweyd makkata maka ayuu yimid xaajan asagoo xaaji ah aw muctamiran ama cimradoon ah asagoo xaj raba ama inuu cimraysto fadacaahu rasuulu ullah rasuulkii allah ugu wacay sala allahu calayhi wasalam ila alislaami islaamnimada facarada wuu u bandhigay huwa asaga calaa rasuuli illaahi rasuulka dushiisa macnaha fadacaahu rasuulkii ilaahay ayaa islaamka ugu wacay facarada wuu u bandhigay huwa suweydna calaa rasuuli illaahi rasuulka dushiisa wuxuu u bandhigay uu u sheegay xikmata luqmaan luqmaan xikmooyinkiisii luqmaan xikmadihiisii buu rasuulku u bandhigay asagan oo nebiguu ku dul akhrinaya facarada calayhi ee suweydna wuxuu u bandhigay rasuulu ullaahi sal alla calah wasalam alqur'aana qur'aankii mar allaala marka qur'aanka lagu dul akhriyeyna fa aslama wuu islaamay suwayd bin saamit wa qaala wuxuu yidhi ina haada midkani moxamed uu aqrinayo qowlun xasanun waa qowl xasan ah oo wanaagsan qowl fiican oo wanaagsan waaye buu yidhi qutila waa la dilay suwayd bin saamitna fii waqcatin dhicib iyo dagaal dhex maray bayna alawsi waalqasraj ayaa lagu dilay qabla yowmu bucaad dagaalkii bucaaf oo dagaal taariikhi ah oo awsii khasri dhex maratay intaan la gaarin ka labaad iyaas bin mucaad buu ahaa kaana iyaas bin mucaad wuxuu ahaa ghulaaman dhallinyaro xadafan da'yar oo min sukaani yafrib yafrib dadka degan ah waa madiine qadima makata maka ayuu soo galay fii awaa'ili sanadii kow iyo tobanaad ee min annabuwata nebinimada bilowgeeda fii wafdin buu la socday wafdi oo min alaws reer aws ah kaanuu waxay ahaayeen yaltamisuuna kuwa raadiya alxilfi gaashaanbuur bay ka raadinayeen min qurayshin quraysh inay u kaalmaystaan cala alkhasraj reer khasraj dagaalkay ku wadaan ninkaa iyaas bin mucaad aws buu ahaa reer aws dagaalkay khasraj kula jiraan bal inay ka gacan siiyaanay xilfi iyo gaashaan buur wadaag ay noqdaan qoraysh yay maka u soo galeen fa jaa'ahum rasuuluullaahi rasuulkii allaa u yimid wadacaahum wuxuu ugu yeeray ila alislaami islaamnimada wataraa waa akhriyey nebiga calayhim korkooda alqur'aan qur'aankii buu ku akhriyey fa qaala iyaas iyaas wuxuu yidhi haadaa midkan wallaahi ilaahay baan ku dhaartay khayran wuu ka khayr badan yahay mimaa ji'tum lahu waxaad u timideen midkan moxamed idinku dul akhriye qur'aanka ah amase haadaa waxaa dhici karta inuu ula jeedo islaamnimada ayaa wallaahi khayrun ka khayr badan mimaa ji'tum lahu wixii aad u timideen faramaa wuu ku firdhiyey ama wuu ku tuuray abulxaysar ninka lagu magacaabo waa axadu acdaa'i ilwafdi xibnihii wafdiga la socday mid ka miduu ahaaye turaaba badxaa badxa meesha lagu magacaabo caradeeda ayuu intuu soo qaatay wuxuu ku firdhiyey fii wejhi iyaas iyaas wejigiisa wa qaala wuxuu yidhi dacnaa canka naga tag buu yidhi dacna nadaa canka xaggaaga naga foqoo naga fogow laqad ji'naa waan u nimid ligayri haada waxaan waxaan ahayn waan islaamay iyo kanaa khayr badan warmiya waxaan waxaan ahayn baan u nimide naga fogow buu yidhi laqad ji'naa ligayri haada fasakata wuu iska aamusay walam yalbaf ma uusan daahin bacda rujuucihi markii ay u laabteen kadib ma uusan nagaanin iyaas ilaa yafriba yafrib markay ku noqdeen waa madiini an halaka inuu halaagsamo macnaa wuu dhintay wa kaana wuxuu ahaa iyaas yuhallilu mid towxiidsada wayukabbiru ilaahay weyneeya wayaxmadu ilaahay mahdiya wayusabbaxu tasbiixsada cinda mowtihi geeridiisa agteeda markuu dhimanaayo laa ilaaha ila allah wallaahu akbar alxamdu lilah subxaana allah buu markaa bahaayey saasuu markaa ahaa cinda mowtii walaa yashuku maysan ka shakinin qowmahu qoomkiisa annahu maata inuu dhintay iyaas musliman asagoo muslim ah islaamnimo inuu ku dhintay ma aysan ka shakinin ninka saddexaad abiidarrin alkhifaari buu ahaa ninka saddexaad ee reer maka aan u dhalanin haddana islaamay abidar alkhifaari buu ahaa balaqa waxaa soo gaaray ilayhi xaggiisa khabaru mabacatu nebiy soo saaritaanka nebiga warkiisii baa soo gaaray sala allahu calayh wasalam bisababi islaami suweyd bin saamid iyo wa iyaas bin mucaad sababtii islaamkooduuna ku soo gaaray fa arsala wuu soo diray abidarna akhaahu walaalkii ilaa makata maka tage ninkaa khabarkiisa ii keen buu yidhi anaa ciyaalka kuu fiirinaaye fadahaba wuu baxay warajaca wuuna soo laabtay abidar walaalkii walam yashfihi mana uusan daaweynin ma shaafinin oo wixii uu qabay iyo wixii uu rabay in loo sheego wax fiican uma keenin fakharaja wuu soo baxay abiidar binafsihi nafsadiisa xataa nasala ilaa uu degay bimakkata maka fi lmasjid alxaraami uu ka degay wa baqiya wuxuu ku baaqi ahaa fiihi xaramka dhexdiisa naxwa shahr bil wax u dhow ama la mid ah yashrabu asagoo cabaya maa'a zamzama biyaha zamzamka ah cunto kale ma haysto wa huwa zamzamku tacaamuhu cabitaankiisii cunitaankiisii buu ahaa walaa yas'alu ma uusan weydiinaynin can ilnabiyi nebiga sala allahu calayh wasalam axadan qofna sababta uu u tagay waa inuu nebiga wax ka soo ogaado qofuu su'aalaya ma jiro khawfan cabsi uu ka cabsanayo darteed calaa nafsii nafsadiisa qofka uu weydiinayo mashiicadii dadkii nebiga raacsanaaba macnaha dadkii asaga la jiro sheecadiisa ahaa marse waa cadowgiisa ma kala yaqaano taasaa kaliftay inuu iska aamuso wax badan uma intaa ka bacdi istatbacahu waxaa isoo raac yidhi caliyu radia allaahu canhu saddex maalmood asagoo cali maalmihii dambe gurigiisa geynahayey soo bax isoo raac biraan ku geeye radia allaahu canhu xataa dakhala bihi ilaa uu la soo galay cala alnabi nebiga sala allahu calayh wasalam faطalaba wuxuu ka codsaday minhu xaggiisa waa rasuulkee abiidar an yacrida calayhi inuu u bandhigo dushiisa alislaama islaamnimada facaradahu calayhi nebigana abiidar waa u bandhigay faaslama wuu islaamay makaanahu isla meeshiisii buu ku islaamay abudar uma kabacdi jaءa waa yimid ila almasjid اlxaraami masaajidkii xurmada lahaa ayuu yimid wa qaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu muxamedna addoon allah iyo rasuul ilaahay inuu yahay kelimad ay kaga neceb badnaayeen mushrikiintana hadalkaa ma jirin eh, fanqada waxaa u soo dhaqaaqay calihii korkiisaoo ku soo xoomay qurayshun quraysh oo dhan wadarabuuhu way garaaceen liyamuuta suu u dhinto tumitaan geeri gaarsiisa ayay markaa garaaceen faanqadahu waxaa ka badbaadiyoo ka celiyey alcabbaasu cabbaas ninka la yidhaahdo warwarninku waa khifaari cuntada meesha idiin soo martana waa khifaar dhaafa dilka ka joojiya falammaa markii asbaxa uu waabariistay alkadda beridii labaadna qaala wuxuu yidhi midla maa qaala wixii uu yidhi bilamsi shalay oo kale wadarabuuhu way tumeen haddana midla maa darabuuhu bilamsi say shalay u garaaceen oo kale wa anqadahu alcabbaas cabbaas baa ka badbaadiyey kamaa anqadahu bilamsi suu shalay uga celiyey oo kale warajaca wuu laabtay abuu dar ilaa masaakini qawmihi ise meelihii ay deganaayeen weliba talo inuu iska laabto qoomkiisana isaga noolaado markuu arko nebi moxamed inuu guulaystayna inuu markaa u yimaado marka warajaca wuu noqday abudar ilaa masaakini qawmihi qoomkiisa meelihay degganaayeen oo bani khifaar ahaa falammaa goortii haajara alnabiyu nebigu uu hijrooday ila almadiina madiina markuu u hijroodayna haajara ilayha xaggeeduu markaa u hijrooday kaana waa ninkii saddexaad ee aan reer maka ahayn ee islaamay afar tufayl bin camar addawsi tufayl ibni camar addawsi buu ahaa kii afaraad kaana wuxuu ahaa shaaciran abwaan iyo gabayaa labiiban caaqil ahoo caqli badan ra'iisa qabiilatihi qabiiladiisana ra'iiskii madax buu u ahaa qabiiladii daws reer dows ahaa oo fii naaxiyati اlyamani yeman dacalkeeda iyo geeskeeda deganaa qadima tufayl wuu soo galay maka sanadii kow iyo tobanaad ee min alnubuwati nebinimada faistaqbalahu waxaa ka hortegay ahlu makka waxadaruuhu waxay kaga digeen min alnabiyi sal allah calayh wasalam war nin baa jiray dhaheen iska jir maxamed baa la yidhaahdaa waana kala geegeeyey annagoo dhan shar buu nagu dhex abuuray laba isjecel ma laha waa sixir hadalkiisa waa kaahin hadalkiisa waa majnuun hadalkiisa sixa nagu dhacay oo kale dadkaaga yaysan qudhicine wartifaylow ka digtoonow isla markii albaabka maka uu gelayeyba saasay ku cabsigeliyeen waxadaruuhu min annebiy nebigay ay kaga digeen xataa xashaa ilaa uu ku cubay idilahu dhegihiisa alkursu fasuuf dhagaha ayuu suuf gashtay xiina jaa'a markuu yimid ila almasjid alxaraam kaysi uu laa yasmacu minhu uusan uga maqlin nebiga shay-an waxba si uusan waxba u maqlin wa wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam nebigana qaa'iman mid taagan yusallii tukanaya cinda alkacbati kacbada agteeda fawaqaca waxaa ku dhacay fii idinihi dhigihiisa waa tufayle minhu rasuulka wixii uu sheegayay xaggiisa yaa shay-un shay ka soo gaaray faistaxsanahu wuu wanaajistay aad buu ula dhacay faqaala fii nafsihi nafsadiisa wuxuu ka yidhi innii anigu labiibun baan ahay nin caqli badan wa shaacirun gabyaana ah maa yakhfaa ma qarsoona calaya korkayga alxasana waxa fiican min alqabiix waxa xun kama qarsoona famaa yamnacunii maxaa ii diidaaya an asmaca inaan dhegaystoon maqlo min haada arajul ninkan maa yaquul wuxuu sheegaayo waxa igu kallifay inaad dhagahasun ku cubto waa maxay hadal ay dadkaa ii sheegeen oo ay igu cadeen keliya maansaa yeelayaa bal ma intaan suufka iska bixiyo dhegaysto kadibna wixii fiican iyo wixii xun aan markaa kala ogaado an asmaca inaan maqlon dhegaysto min hada arajul ninkaa maa yaquul wuxuu sheegaayo fa in kaana hadduu yahay waxa uu sheegaayo xasanan wax fiicanna qabiltahu aad aqbashide oo aan qaata wa in kaana qabiixan hadduu yahay waxunna taragtahu aad isaga tagtid buu nafsadiisa ka yidhi falama insarafa alnebiy nebigu markuu ka gadoomay uu aaday ilaa beytihi gurigiisana tabicahu wuu raacay xataa dakhala ilaa uu galay beytahu gurigiisa wadakara tufeel wuxuu u xusay uu nebigu uga sheekeeyey qisatahu qisadiisa iyo wa talaba minhu wuxuu kaloo ka codsaday xaggiisa an yacrida inuu u bandhigo calayhi korkiisa amrahu arrintiisa arrintaadu bal waxay tahay ii sheeg buu yidhi facarada wuu u bandhigay rasuulkana calayhi salaam calayhi facarada rasuulku waa u bandhigay calayhi qifil dushiisa alislaama islaamkii wa talaawuu akhriyey calayhi korkiisa alqur'aana qur'aankii buu ku akhriyey fa aslama wuuna islaamay washahida wuxuu qiray shahaadata alxaqi shahaadadii xaqeed waa kelimada tawxiidka wa qaala wuxuu yidhi innii anigi rasuulkii allow mutaacun kulla maqlaan ahay oo la ateeco fii qowmi qoomkayga nin laga dambeeyo tolkiisu ay amar ka qaataan baan ahay waraajicun waana u noqonayaa ilayhim xaggooda wadaaciihim waxaan ugu wacayaa ila alislaami islaamnimadee fadcu llaaha ilaahay ii tuub an yajcala lii aayatan inuu aayad ii sameeyo wax karaamo ah oo ay igu gartaan in hadalka aan wata yihiin hadal weyn fadacaa lahu wuu u duceeyey rasuulka falamaa markii qariba uu u dhowaaday tufayl min qowmihi qoomkiisii istanaara waxaa iftiimay wajhahu wejigiisa markii qoomkiisii uu u dhowaaday wejigiisaaba iftiin ka soo baxay sida faynuus oo kale kal sida faynuus oo kale ayuu u iftiimay fadaca allah ilaahay buu tugay tufayl an yajcalahu inuu calaamada uga yeelo fii hayri wajhihi meelaan wejigiisa ahayn oo wuxuu ka baqay hadhow haddii wejigu iftiimo inay dhahaan ilan dadkan waa gaalo waa dad waxba aan u aabbayeelaynine waa mucjizay leeyihiin waa ciqaab waxa wejigiisa ay fiimuusta la laalaado waas maantan uu ka tegey saa inay dhahaan ayuu markaa ka baqay ilaahay ayuu tuugay an yajcalahu inuu yeelo calaamada fii hayri wajhihi meelaan wejigiisa ahayn fataxawala wuxuu u wareegay annuuru iftiinkii ilaa sawtihi jeedalkiisii karbaashkii shamiigii uu watay ayaa mataqaanaa iftiimay haddana falammaa markii dakhala uu u galay calaa qowmihi qoomkiisa dacaahum wuxuu ugu yeedhay ila alislaami islaamnimada fa aslama waxaa islaamay abuuhu aabbihii iyo wa sawjatuhu naagtiisa wabta'a alqowmu qoomkiina way dib dhaceen oo way ka daaxeen inay islaamaan waayo aad buu u adadkaa qisada way gaagaaban tahay qofkii yimaadada gada leexayo jigeeya haddaan islaamin war saa yeel buu dhahay marka aad buu adadkaa naagtiisii aabbihii keliya markaa islaamay wa abta'a waxaa ka baaho kadib dhac islaamnimada alqowmu tolki laakinahu laakiinse lamaa haajara ila almadiina markuu madiina u hijrooday bacda alxudaybiya kaana macahu waxaa micigiisa ahaa sabcuuna toddobaatan aw amaaniina ama siddeetan baytan qoys oo min qowmihi qoomkiisa ka mid ah ka shanaad dimaada alasdiyi buu ahaa min alasdi shucuuna qabiilka reer asdi shucuuna nin ka dhashay buu ahaa oo min alyamani yaman ka mid ah kaana ninkani wuxuu ahaa yarqii mid tufa min aljunuuni waaljinni waashayaatiin jinniga iyo junuunka iyo shayaaiintuu tufi jiray asagoo ilba aan islaam ahayn ayaa wuxuu tufi jiray ee junuunka qofka waalida ku dhaca qofka jinniga ku dhaca iyo shayaaiinta qofka asiibtaba fa jaa'a waa yimid makata maka ayuu yimid fa samica wuxuu maqlay sufahaa'aha maangaabyaalkeeda macnaha waxaa loola jeedaa mushrikiinta in ayagaa maangaabyo ahee yaquuluuna odhanaya ina muxammadan muxammed majnuunun jinuul waaye ninkaana jinka iyo tufaaba markaasaa wuxuu maqlay reer makoo sheekaysanayo dhahaysaa muxamed jinuul waaye fa jaa'a wuu u yimid liyarqiyahu suu ugu tufo dadaal buu wadaaba wuxuu leeyahay miskiinkan jinniga ku dhacay ku tuf faqaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaciinuh wman yahdihi allahu fala mudila lah wman yudlil fala haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu la shariika lah وأشهد أن محمدا cabduه ورasuuله أما bacd ninkii uu u yimid inuu jinoolnimo uu uga tufo rabo hadalkaanaa ka soo baxay ma jinoola hadalkan ku hadla maya faاstacaada wuu soo celin dalbay dimaad iigu soo celi buu yidhi haadihi اlkalimaat kelimadooyinka alla macaan badanaa iigu soo celiba waa loogu soo celiye haddana iigu soo celi waa loogu soo celi iigu soo celi alaaa maraat saddex mar buu codsaday in loogu soo celiyo uma qaala albunaad wuxuu yidhi samictu waan maqlay qowla alkahanata kaahiniinta hadalkooda iyo waalsaxarata saaxiriinta waashucaraa adwaaniinta famaa samictu ma maqlin mila kalimaatika haaulaa'i kelimadooyinkaagan oo kale ee kuwan ah weligay ma maqlin buu yiri meesha way ku islaamayba muxuu tufaa anaa jinool ah iyo maxaa jinool ii leedahay ma laha rasuulka sal alla calah wasalam waxaan kuugu imid jinool baa tahe aan kugu tufo soo dhowow lala yidhi ina alxamda lilaah mahad allah iskale naxmaduhu waan mahadinaynaa wanastaciinuhu waan kaalmo weydiisanaynaa waman yahdihi illaah qofkuu ilaahay hanuuniyo falaa mudilla lah wax dhiman kara ma jiro waman yudlilhu qofkuu alla lumiyana falaa haadiya lah wax dhiman kara ma jiro waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla mooyey alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin waxdow keligii xaal uu yahay laa shariika lahu shirkina uusan lahayn waashhadu waxaan kaloo qirayaa ana muxamadan muxamadna cabduhu warasuuluhu inuu yahay ama bacda markii la gaaray fastacaada in loogu soo celiyu codsaday dimaad haadihi اlkalimaat ثalaaثa maraat ثuma qaala wuxuu yidhi samictu qowla اlkahana kaahiniin qowlkooda waa maqlay wالsaxarana waan maqlay wالshucaraa fanaaniin iyo abwaanana waan maqlay famaa samictu ma maqlin midla kalimaatika kelimooyinkaagan haaulaa'i oo kuwan oo kale ah laqad balaqna waxay gaareen qaamuusa albaxr kutubaha qaarkood waxaa ku qoran naamuusa albaxr macnaha waa badda dhexdeeda haat yadaka keen gacantaada ubaayicuka aan kula mubaayacoode cala alislaami islaamnimo aan kula mubaayacoode fa baayacahu wuu la mubaayacooday islaamnimaduuba soo galayba ninkii dhammaa ee dadka rabay inuu ku tufo nebiga jinnool wahay la yidhi ee rabay inuu kaga tufo asagiina meeshuu ku soo islaamay alislaamu fi lmadiinaanu geli doonaa haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam